walaalayaal marka u horaysa waxaynu isu dardaarmaynaa naftayda u sheegayaa idinkana idin xusuusinayaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala qof walowba ogow qof walowba ogow ilaahay waxaad u jirtaa intaad ka cabsato qof walowba ogow ilaahay waxaad u jirtaa oo dhawaanshihiisa u jirtaa inta aad ka cabsato haddaad ka cabsato intii itaalkaaga ah intaa in leeg baad alle u jirtaa wax lagu karaamo badan yahay alla agtii looguna kala dhow yahay waa cabsidiisa inna akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtii qofka idinku qiimo badan waa ka idinku cabsida badan qof ilaahay dhalasho iyo nasab uu ka dhexeeyaa ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiin buu ina ka dhigay ilaahay inaynu ka cabsanayno isu dardaarmaynaa faina man itaqaahu waqaahu fi dunya wاlaakhira ilaahay qofkii ka cabsada adduunyadana ilaahay waa ku dhowrayaa dadkaaguu kuu dhowrayaa ehelkaaga cimrigaaga caafimaadkaaga dunidaada diintaaduu dhowrayaa aakhirana ilaahay waa ku dhowrayaa si wanaagsanna adduunka waad uga hoyanaysaa intaa bacdigeed kelmaddeenna iyo khudbaddeenna waxay ku saabsan tahay wanaagsan waxaynu ognahay dunidan ilaahaybaa iska leh iyadoo ilaahay uu qotomiyey oo ay dunidu jirto taagan tahay ayaa innagaa layna keeno waa layna ku soo casumay marti baynu nahay gurigaa ilaahay ee adduunka ilaahay bayna keenay waa inaynu marti edable noqonnaa oo adduunkan ilaahaybaa iskaloo ka talinaya habeenno koobanna waad joogaysaa marti edab leh waa inaad noqotaa adigoo edab leh baad ka tegaysaa adduunka haddaadse noqon weydo marti edab leh adigoo eeday baad ka tegi doontaa ayaan darana waa kuu horaysaa abya abadiye ah oon laga soo noqonaynin nebigu wuxuu tilmaamay calayh salaatu wasalaam inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu waxa weeye uun qofku waxa uu ku khaatumaysto qofku waxa uu ku khaatumaysto u fiirso ma aha wuxuu ahaan jiray ma aha wuxuu ka shaqayn jiray ma aha wuxuu samayn jiray waa tukan jiray wuu soomi jiray wuu salaadi jiray intaa keliya ma aha waa waxaa ilaahay kuugu gebagabeeyo saacadda aad dunida ka tegayso haddii ilaahay khaatumo wanaagsan kuugu gebagabeeyana khayr baad ku dhimatay imisaa intay wacnaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala markii dambe geeridoodu dhowaatay xagga kale loo rogay oo iyagoo xaalad kabax ah alle ka fogaaday adduun sidaa kaga tegay asalu llaha imisa iyagoo wacan wacnaantii ilaahay ugu khatimay ah adduunkoodii imisa iyagoo xun ilaahay intuu dib ka hagaajiyey towbadda waafajiyey si wanaagsan oo khayra adduunyada uga tegay taa micnaheedu waxa weeye talada ilaahay gacantiisay ku jirtaa markii la su'aalay anas ibnu maalik iyo umu salama ee la yidhi maxaa ugu badnaa ducooyinkii uu nebigu ku ducaysan jiray labaduba waxay ku jawaabeen laba ducaa ugu badnaa yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik allaha quluubta rogrogow qalbigayga ilaahayow diinta ku sug ayaa ugu badnaa iyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن أكثر دعائه ducadaas sujuudda markaad sujuudsanta ilaahay markaad baryayso inaadan ka ilaawin ilaahay islaamnimadii iyo kuugu deeqay inta aad kala kulmayso inuu ilaahay kugu dhowro oo ilaahay kugu sugo oo aadan weydaaran ilahay inaad ka baryda subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa nebigu sal allahu alay wuxuu yidhi hadi ilaahay addoonkiisa uu khayr la doono wuu ka shaqaysiiyaa waa laga shaqaysiinaya qofka waa la hawlgelinaya markaasay saxaabadu waxay idhaahdeen waa maxay waa laga shaqaysiinayaa wuxuu nebigu ugu jawaabay calayh salaatu wasalaam yuwafiquhu licamalin saalixin qabla mowtih ilaahay wuxuu waafajiyaa oo jecelaysiiyaa oo qalbigiisa lagu duwaa camal wanaagsan inuu samaystoo si wacan u sahay qaato geerida ka hor geerida ka hor ilahay taasuu siinaya subxaanahu wa tacaala mise waa kaa shanta salaadood safkuu ku tukanaya sunnayaashiibuu ilaalinaya soontiibuu soomaya qur-aankiibuu akrinaya habeenkii salaad buu u taagan yahay ilaahay buu baryayaa rabbigiibuu u toobadkaynayaa riximkiibuu xidhiirinayaa sadaqadiibuu la baxayaa afkiisuu ilaalinayaa adinkiisibuu ilaalinaya waa isdhowrayaa waa diyaarsan yahay waa ambabax oo is yahay sidaa isagoo xaalkiisu isugu hagaagsan yahay ayay ajashu u imanaysaa markaasaa eedyari ilaahay oofsanaya subxaanahu wa tacaala taasaa nabigu ku fasiray salawaat ullaahi wasalaamu calayh imisaa qofku xumaan uu qarsanayaa ilaahay wuxuu yidhi dad badan oo bani aadamka ka mid ah ayaa xumaan qarsada dadku ishiisu iska qarinayaa xumaantuu hoosta ka wataa way iskala qabsanayaa waa samaynayaa waxay noqon kartaa wax la daawado waxay noqon kartaa wax la dhagaysto waxay noqon kartaa wax la cuno waxay noqon kartaa wax la qaato wuxuun xumaanuu qarsanayaayoo ku lamaan waa la qabsanayaa waa caadaysanayaa ka soo noqon maayo xumahan yare uu qarsanayu arkayaa uma see muuqdo axadka weyne u caasinayo allah ah subxaanahu wa tacaala axadka uu caasinayo ee allah ah uma muuqdo arrinkiisu wuxuu arkaya xumaantan keliya uu qaabilaye dadka uun indhahooda iyo iska qarinayo yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowm dadkay iska qarinayaan ilaahay yidhi allana iska qarin maayaan laxdo walbana ilaahay waa la socdaa subxaanahu wa tacaala waxay arintaasi khatar u tahay khatumadu inay kaa xumaato oo marka geeridu timaado sakaraadku kugu qabto wixii caloosha iyo qalbigu qarsan jireen baa soo boodaya markaasuu qofku khalkhalayaa markaasuu kelmaddii weydaaranayaa markaasaan laguba karaynin inuu yidhaahdo isagaa sabab isugu ah inuu sidaa yeelo waana khatar cadiim ah inaadan macaasida qarsan xusuusnow mar walba alam yaclam biana allaha yaraa aayadda ha ilaawin miyaanu ogayn qofku ilaah inuu arkayo subxaanahu wa tacaala ilaah inuu ku arkayo miyaadan ogayn si walbo aad isu qariso meel walbo aad gasho axadka marnaba aadan ka libdhin waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaad midhkaa xusuusnaata nebigu sal alla alay wasalam arrintaasuu inoo caddeeyey inay khaatimo xumo qofka ku keeni karayso waxyaabaha bishaarooyinka waxaa ka mida ilaah inuu ku waafajiyo kalimatu tawxiid qofka marka uu adduunka ka baxayo ku dhawaaqo kelmadaas iyadoo ay qalbigiisa yaqiin dhaba iyo daacad iyo run ka tahay dar ilaahay janna ilaahay gelinaya subxaanah wa tacaala shahiidkaa ka mida qofkii mujaahidka ahaa ee gaalo isagoo la shahiidaya oo ku halgamaya ilaahay diintiisa ku dhintay baa la mid ah waxaa la mid a ah qofkii isagoo mujaahid ahoo sadcaalkii iyo ciidankii iyo safarkii ku jira geeridu u timaado waxaa ka mida qofkii xaaji ah oo dabeetana xajkii ku dhinta isagoo acmaashii xajka ku dhex jira sida ninkii hashayntu ka dhacay luqunta ka jabay uu rasuulku yidhi maydha labadiisa maryana ku kafna wejiga ha ka daboolina berito wuxuu aakhiro soo bixi doonaa isagoo labayk allaahuma labayk leh oo talbiyaysanayu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waxaa ka mida khaatumada wanaagsan qofku inuu u dhinto calool xanuun sida shuban iyo daacuun sida xundhur inuu u dhinto oo calooshaasi sida looga hayo ama gaas buuba u dhinto caloosha googooyey iyo wax la mida almabطuunu shahiidun buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam waxaa la qofka daacuunka xanuunka la yidhaahdo u dhinta waxaa la mida wanaagsan qofka u dhinta oofka ama tiibayda ay disho oo sambabada iyo feedhuhu ay dhammaadaan daat ljambi oofka iyo tiibayda wixii la miday intaa feedhaha xanada ku dhaca qofka u dhinta waa hahiid buu nbigu yhi alayh salaau wasalaam wlmarأaةu yaqtuluhaa waladuha islaanta iyadoo xaamilo ah isku guurta oo sidaa ku dhimata ama intay umushay ilmihii markay dhashay umul raacata wuxuu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam ilmihiiya iyadoo uurka ku siday la guurtay ayaa waxaa aakhira uu imanayaa mandheertii isugu xidhiidhsanayd isaga xudhuntiisa iyo xudunta hooyadii ayuu ku soo jiidayaa ilaahay buu ugu shafaaco weydiinayaa kadinka jannadu keenayaabuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam xusn khaatimay ka mid qofka uu guriga kudima ku dumo ayaa ka mida wanaagsan qofka dab uu gubo kii isgubay maaha kii isagu gubtay ee meel ku gubtay saa ku hurufaaday ku gubtay baa ka kii isagoo aan tahriib ahayn ama balaayo kale u socon baddu ku dhintay ee baddaasi ku qarqoontay markabku la degay alwalghariiqu shahiid ayaa ka mida tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka qofku inuu habeenka jimce ama maalinta jimce u geeriyoodo oo godka u hoydo wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yamuutu yowma aljumuca ma jiro qof muslim oo geeriyoonaya maalin jimca aw laylata aljumuca ama habeenka jimcaha ah ilaa waqaahu allahu fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ilaahay waa ka ilaaliya cadaabaalqabrigaa laga dhowra xadiikaa darajadiisu waa xasan waxaa ka mida caraquuljabiin markuu qofku dhimanayo mu'minkee sakaraado dhididka iyo shuxuurta ka soo da'aysa naftu markay ka baxdo dhabanka uu sidaa u dhaco dhididka intuu soo dareero dhabankiisa sidaa ugu soo daata buu nebigu yuri alayh salaatu wasalaam almu'minu yamuutu bicaraqi ljabiin waa calaamad tilmaamaysa xusn khaatima waxaa ka mida nebigu tilmaamay qofka ku dhinta kelimatu tawxiid saynu sheegnay ayaa ka mid ah waxyaaba qalbigiisa iimaan wanaagsan uu ku jiro waxaa ka mid a ah khaatumada wanaagsan qofka oo diinta ilaahay ku toosnaado khuraafaadka iyo bidada iyo falka iyo sixirka iyo waxaa dadku ku habsaamay calooshiisa iyo qalbigiisu ay ka fayoow yihiin tawxiid saafi a ah qalbigiisu uu ku jiro qofku inuu qalbigiisa ilaaliyo hagaajiyo oo uu ka ilaaliyo cudurrada qalbiga ku dhaca ayaa muhim ah waxyaabaha jidhka iyo qalbiga ku hagaagayaan baa ka mid ah. waxaa ka mid allah ilaahay inaad run u sheegto musuq maasuq inaadan ku noolaan ilaahay cibaadadiisa wuxuu yidhi xaajigii soomaali waa meheradeedii inaadan musuq ilaahay kula dhaqmin run ilaahay inaad kula macaamisho si runa ilaahay haddaad run isugu dhiibto run buu alle subxaanahu wa tacaala acmaashaada iyo khayrkaaga o dhigaya nin reer miyiyaa u yimi calayh salaatu wasalaam bal xadiiskaa dhegayso rasuulka ilaahay waan ku raacay meel fog baan ka yimi yimi iyo reerkaygii waan kuu imi rasuulka ilaahay inaad tahay baan kuugu imi ittabactuka waan ku soo raacay rasuulku markaa wuu soo baxay oo jihaad buu soo gelayaa ciidankiibuu markaa magaaladii laga soo bax meel wuxuu kula hadlayaa markaa ittabactuka waan ku raacay idhegayso waxyar calaa an urmiya ilaa haahunaa halkaa cunaha ah bisahmin fallaadh in laygaga dhufto oo aan u dhinto ilaahay diintiisa anoo ku garab taagan oo laa ilaaha ila allaahu leh ayaan aqalkayga uga imi oon kula socdaa rasuulka ilaahay fa amuuta fa adkhula aljanna oo aan dabeeta saa ku dhinto aan jannada galo rasuulku ninkii saas u eegay in tasduqi illaah ilaah haddaad run u sheegto subxaanahu wa tacaala yasduqka alla waa kuu run sheegaya adigana midhkaa aad sheegtay haddaad ilaahay run uga sheegto kaa dhabay tahay ilaahay waa kuu rumaynaya niyadaada wanaagsan dagaalkii baa la galay waxoogaa baa la fadhiyo waa la dareeray oo colkiiyo dagaalkii baa la galay ninkiioo la sidaa la keenay halkaana fallaadhu kaga taaganta ayaa la keenay durtaba dhaawicii u horreeyey iyo raggii dhintay lasoo qaaday mase waa la sidaa rasuulkaa loo keenay calayh salaatu wasalaam yuxmalu qad asaabahu sahmun xayu ashaar halkii uu farta ku fiiqay oo fallaadhu kaga taalo la sidaa loo keenay nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ahuwa huwa war ma isagiiba ninkii markii dhawaad ila hadlayeyba ahuwa huwa ma isagiiba qaala qaaluu nacam sadaqa allah fasadaqa sadaqa allah ilaahay buu u sheegay dhabbay ka ahayd ilahayna waa u rumeeyey buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam diinta cibaadada khayrka run hadday kaa tahay oo daacad iyo dar ilaahay kaa tahay midho wanaagsan oo dunida iyo aakhiro aadan laasan karin baa ilaahay kugu siinaya dunidana khayr buu kugu siin aakhirana meel wacan baad ilahay horti tegi doonta laakiin haddii dadka aad istusayso ama ismaqashiinayso ama xaalkaagu aanu fadhiyin oo dadka markaad arkaysana aad tukanayso cibaadada ku wacanto dhawrayso marka kalena aad walaaqanayso toban qof oo isku dhexyaacsanaad tahay adigaa eedi doona bal karinta doogalead ka soo durduriso ha arko maalinta ay geeridaadu timaado nebigu sal allau alay slam wuxuu yidhi qofka ilaahay kulankiisa jeclaysta ilaahayla kulankiisana waa jeclaysta caaisha markay su-aashay maxaa looga jeedaa geerida maba jeclin inaanu dhimanno iminka caynkaa maaha caaishaay qofka muuminka muuminkaay sakaraadku markuu qabto wuxuu ku farxayaa ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo soo dhowaynta iyo karaamada alle u taalo markaasuu wuxuu jeclaysanayaa naftaba inta laga qaado ilaahay inuu la kulmo ilaahayna wuxuu odhanayaa xadiidkii saxiixa ahaa addoonkayga nafta inaan ka qaado oo sakaraadka ku qabto oo dhibo ma jecli laakiin waa lagama maarmaan geeri baan xukumay inay dhacdo sida ilaahay kuu jecelyahay markaad caafimaadka qabtee talinaysee tallaabsanaysee danahaaga ka shaqaysanayse mu'minka wanaagsanee miyirka qaba aad tahay ilaahay wuu ku jecel yahay waxaa ilaahay kaaga ba'aya xanuunkan sakaraadka ku qabanaya keliya laakiin waa lagama maarmaan inay sakaraadka aad marto oo nabi maxamed baa lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat geeridu sakaraad bay leedahay waxaa ka mid ah ilaahay awaamirtiisa inaad qaadato waxbaa lagaa reebay xaaraantaa cunin ha sinaysan beena sheegin xaqdarro waxa ku dilin waha xadin waha caayin waha munaafaqadayn se ha yeelin sidaa yeel sidaa yeel addoon baa tahay la leeyahay amar la siinayo amarka iyo awaamirta markaad qaadato liibaan baad ku dambaynaysa in aladiina qaaluu rabbuna allah kuwa yidhi rabbigayo waa ilaahay uma istaqaamuu dabeetana ku toosnaaday wadada tatanazalu calayhim lmalaaika naftu markay ka baxayso malaaig baa kusoo degaysa geeridooda malaaigtaasi maxay odhanaysaa allaa takhaafu ha cabsanina wax cabsi la yidhaahdo oo aad ka baqataan qabriga iyo xisaabta iyo miisaanka iyo waxa idinka horeeya ma jirto guul bay idinka horaysa walaa taxzanuu wax murugo la yidhaa iyo warwar ma jiro ubadka iyo maatada iyo ehelka iyo mas-uuliyaadka aad ka soo dhimanaysaanna ilaah baa ilaalinaya oo idinka dayacmi maaya midna ha u baqina bishaaradaasa la siinaya malaaigtu u bishaaraynayso markaasaa nafti ilaahay ka qaadaya subxaanahu wa tacaala waa muminkii wacnaa rasuulku sal alla alay waslam ninkii u yimi sufyaana thaqafi ii sheeg su-aalan cid kala weydiinoo diinta ku saabsan qul aamantu billaahi uma astaqim ilaahay baan rumeeyee dheh dabeetana ku toosnow labada eray buu nabigu ugu soo koobay sal alla alay waslam khaatumada wanaagsan waxaa ka mid a saaxiibka wanaagsan inaad ku xidhato qofka cibaadada wanaagsan qofka xalaasha ka shaqaysta qofka toosan qofka akhlaaqda wacan inaad ku xidhiidho oo saaxiib ka dhigato oo qofka xun aadan la saaxiibin wuxuu nabigu yidhi calayh salaau wasalaam almaru maca diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalif qofku wuxuu la dhaqanayaa diin iyo mabda yahay saaxiibkii warooy qof walowba qofkaad la saaxiibayso ka fiirso micnaheedu waa maxay qof iska lumaa ma jiro qof walba oo lumay cidunbaa lumisay oo sababu noqotay weeyaan mn waa caynka khaatumada wanaagsan waxaa ka mid ah inuu qofku towbadda ku dadaalo towbadda inaad ku dadaashid waad gafaysaa inaad alla u toobad keentid u soo noqotid nabigu ilaa boqol jeed buu afar iyo labaatanka saacadood ilahay u toobad keeni jiray subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida markaad xanuunsanayso inaad u dhiman doonto xanuunka dee garan mayside haddaad wacnayd markaad caafimaadka qabtay aad soconaysay inaad malahaaga iyo dareenkaaga xagga wanaagsan u badiso ilaah waa kuu dembi dhaafaya jannana wuu ku gelinaya khaatumaduu kuu hagaajinaya rasuulkiibuu kugu xidhiidhin doonaa calayhi salaatu wasalaam jannaad tegi doontaayoo saxaabadii iyo rasuulkiiba la jaar noqon doontaa qalbigaaga waa inaad halkaa ku weynaysaa baqdintuna waa inay yadhaataa nin dhalinyaro oo buka buka oo naftu ka baxaysa nebigu soo booqday markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi kayfa tajiduka war bal iska waran sidee tahay sidee baan kugu helayaa caafimaadkaaga iga waran innii akhaafu dunuubii rasuulka ilaahay oo dembigaygii waan ka baqanayaa waad aragtaayoo waa bukaayoo firaashkaan jiifaa dembigaygii waan ka baqanayaa innii arju llaha wa akhaafu dunuubii ilaahayna waa rajaynayaa dembidhaafkiisa wixii aan cibaado sameeyey rajo weynna ilaahay waa ka qabaa baqdinina waa igu jirtaa markaasuu rasuulku inankii eego wuxuu ku yidhi laa yjtamicaani fi qalbi cabdin mumina laa yjtamicaani fii qalbi cabdin fii mili hada almawطini ilaa acطaahu اllah qof qalbigii mu'min ah labadaa qodob kuma kulmaan halkaadaad maanta taallo halkaa meel la isagoo yaalla haddii uu sidaa qalbigiisu ugu weyntay ilaahayna uu ka baqayo raja ilaahayna uu qabo ilaahay wuu siinayaa waxa uu filayo acطaahu اllahu maa yarjuuh waxa uu rajaynayaa ilaahay siinayaa waamanahu mima yakhaaf waxa uu ka baqanayana ilaahay waa ka badbaadinaya buu nebigu yuri alayh الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi jaabir nebi maxamed baan la kulmay saddex cisho geeridiisii ka hor ayaan u imi maalin saddex cishaa geeridii nebiga ka dhiman erayadii aan ka qabtay qalbigayga galay een dhegaystay waxaa kamid mid ahaa buu yidhi laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaah war qofka idinka midihi yaanu geeriyoono wadku iyo geeridu yaanay u iman isagoo ilaahay wax wacan ka filanaya mooyaane wax wacan ka filanaya mooyaane waxa wacanee aad alla ka filato ayuu ku siinaya alle subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah wanaagsan inay geeridu kuu timaado adigoo toosan rasuulku wuxu yidhi sal allahu alay isagoo arrintaa ka warramaya man axaba an yuzaxzaxa can الnaar wayudkhala aljanna falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir qofka jecel berito in cadaabka laga fogeeyo jannada la geliyo geeridu ha u timaado isagoo ilahay iyo aakhira rumaysan walya'ti ila annaas aladii yuxibu an yu'ta ilayh dadkana ha kula dhaqmo waxa uu jecelya in lagula dhaqmo wax walbo wacanoo aad jeceshay in lagugula dhaqmo dadka kula dhaqan wax walbo aad diidanta in lagula dhaqmaan dadka ka fogey qodobka sagaalaad iyo tobnaad ee u dambeeya khudbaddeenna ilaahay inaad weydiisato inuu ku sugo oo ducadaada u badsato waa ku celinayaa mar labaad sujuudda markaad saddex jeer tidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa marka afaraad inaad tidhaahdo yaa muqalliba alquluubi habit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiga rogrogow ilaahayow diintaada qalbigayga ku sugo inaad ducadaa badsatid maxaa yeelay quluubta ilaahay baa rogroga mid wacnaabaa maanta xumaan kara mid maanta xunbaa bari hagaagi kara si ilaahay kuu dhooqdo saxaabada markuu rasuulku arrintaa u sheegay bay su'aal weydiiyeen yaa rasuul allah aamanaa bik rasuulka ilaahayo waanu ku rumaynay wa bimaa ji'ta bihi wixii aad la timina waanu ku rumaynay fahal takhaafu calaynaa miyaad noo baqaysaa miyaad noo baqaysaa rasuulka ilaahayo rasuulku muxuu ugu jawaabay haa waydin baqayaa maxaa yeelay qalbiga ilaahay baa rogroga siduu doonoon u rogrogaa ilaahay weydiista qalbigiinna inuu suga waa saxaabadii nebiga sal alla alay oo adduunyada aan soo marin cid la mid ah dibna aan soo mari doonin ayaa sidaa nebigu ku leeyay sal alla alay qodobka u dambeeya adduunyaa ina qaadatay innaga markaynu tukanayno adduun baynu ka fekeraynaa marka aynu salaada ka baxnana adduun baynu ka fekeraynaa markaynu ordaynana adduun baynu ka fekeraynaa adduunyadu ceeb maaha nasiibkaaga inaad ka qaadato nin waliba adduunka nasiib buu ku leeyahy hadduu guursan lahaa iyo hadduu tabcan lahaa iyo hadduu wax qabsan lahaa ilaah wuxuu ku yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya nasiibkaaga adduunka ha halmaamin laakiin inagu labadii afarta addunya ilkahaba adduun baanu isugu geynay adduun baa ina qaatay oo laga fekeraya oo layska waraysanayaa way yar wax diin ku saabsan iyo aakhira in layska waraysto aad ba u yartay adduunyada aynu aada ugu foogannahay micno badan male ilaahay agtii war aynu yaraysanno adduunka arrinkiisa qalbigeenna qaatay aynu yaraysanno waa qodobka koowaad qodobka labaadna geerida aan xusuusnaanno iminka waynu fadhinaa salaadii weli maynan gelin inaynu tukan doonno naftu intaa inay nagu jirayso waalcilmu cinda allah markaynu tukanno casar inaynu gaarayno ilaahay baa og subxaanahu watacaala geeri baynu ku xukumanno imisaa aqalkiisa intuu ka baxay janaasadii dib loogu celiyo imisaa kursigiisa intuu ka kacay naftu ka baxday imisaa intuu dhaqaaqay gaadhi jiidhay imisaa wadnuhu istaagay meelay geeridu jirta ma ogid xusuusnow xabaalahana booqo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi izhad fi dunyaa yuxibuka allah adduunyada aada uga fogow ilaahay waa ku jeclaanayaa akiruu dikra hadimi ladaat waxyaabaha macaan midka gooya ee geerida ah xusuustiisa badiya buu nebigu yuri sal alla alay waali wasalam zuuru xabaalaha booqda oo ziyaarta fa inahaa tudakirukum alaakhira aakhiray idin xusuusinaysaa hebel iyo hebel iyo hebel intaa taqaanay meeye xaggay jiraan halkaasay ku jiraan geerida ka horna fariin baa kuu imanaysa fariimaha kuu imanaya waxaa jira geeridu intaanay kuu iman fariin baa kugu soo dhacaysa mobeelka fariimaha kugu soo dhaca soo maaha naftaada fariin baa ku soo dhacaysa geerida kahor fariintaasi waxay sheegaysaa inaad dhiman doonto kow fariinta koowaadi waa cirada haddaad ciraysato timahaagu cira ay ka soo baxdo waa fariin geerida ka horrayse la soco qodobka labaad xanuunka haddaad yaro weynaato xanuunna kula darso bukaan socod baan ahay ceshaba dhakhtar baan joogaa dibad baan qabtay oo waan ka yimi farmasiya hebel baan joogaa waa jiifaa hebel waa soo kacay war waan la doo waa yara soconaya waa caynkan ceshada dambe maxaa xigta waa geeriyooday wallaahi ninkaasi indhaweydba waa bukay baa loo odhanayaa in dhoweydba daw geeridu ka hor fariin weeye haddii carruurtu ay weynaadaan oo xilkoodii la wareegaan oo guursadaan oo aqalla yeeshaan dadkii ku bedeli lahaa dunida waa joogaan adiguna wakhtigaad hoyan lahayd baa la joogaa wey waa farriimo ka horreeya geerida oo la rabo inaad wax ku qaadato qodobka u dambeeya ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu dembigeenniyo kii waalidkeenba dhaafo ilaahay waxaynu ka baryaynaa khaatimada inuu inoo hagaajiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa kelmadda tawxiidka inuu inoogu khatimo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu kelmadda tawxiidka inoo ku khatimo